intaasoo waxbaa kuu kacsan marka waxaad u baahan tahay in laguu sheego cidda la tala saaranayo ee kaalmada kuu ah inay allah tahay subxaana wa taعala walilaahi غaybu الsamaawaati wاlأrض وilayhi yurjacu اlamru kulh faacbudhu watawakl عalayh baa ilahay qur'ankiisa rasulkiisa ku leeyahy uunka oo dhan waxaa ku maqan isagaa og alla subxana wa taعala isagaa u sugnaatay arrin oo dham isaga u soo noqonaya markaasa waa faacbudhu alla caabud watawakal calayh oo tawakalku waa min alcibaado laakiin gaar waxaa loogu sheegayaa waa ahamiyadda mawduuca isu leeyahy meel kale waxaa lagu leeyahy watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waxaad tala saarataa allah xayiga nool ee noloshiisu ay daa'im tahay oo noloshiisa cadam kama horrayn oo noloshiisa waxaa la yidhaahdaa maxaan ku dhahdaa baaba iyo halaa kama dambeeyo waa nolol daa'ima huwa alawal falaysa qablahu shay wa huwa alaakhir falaysa bacdahu shay waxna kama horeen waxna kama dambeeyaan waa allaha xayigee ee baaqiga ah allahaasaa lagu leey tala saaro allahaan dhimanayn makhluuq oo dhami waa dhimanaya noolo oo dhami waa dhammaanaya kullu shayin haalikun ilaa wajha lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun marka allah xayigee nool oo wax walba haya allaha cuska baa nebiga lagu ley watawakal cala alxayi aladii laa yamuut marka waxaa weeyaan qofka markaa dacwadda ee khayrka ka shaqaynaya dhufayska uu gelayo meesha uu miciinsanayo waa xagga alle ilaahay inu arrintiisa u sheegto oo ilaahay baa dee hiil leh oo dacwadda alla u hiilinaya oo islaamka alla u hiilinaya hadday dadku toosnaadaan oo waddada tawakulka saxa qaataan hiilka allay helayaan alla wuxuu leehy subxaana wa yansurkum allah falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi wacalى allahi falyatawakal اlmu'minuun marka xadhigga ilahay markaad qabsato oo aad toosan tahay oo rabbigaa cuskanayso oo cid kale aadan u laabanaynin allaa kuu hile washdud yadayka bixabli illaahi muctasiman fainahu ruknu in khaanadka arkaanu man istacaana bigayri اllaahi fii طalabin faina naasirahu cajzu wakhidlaanu markaa id aan allah haddaad cuskato meel kale wax ka doonto wax liita oo caajis ah, waxba kugu biiranayn baad wax moodi marka ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ayaa ninka daacigee la rabaa inuu u leexdo marka waa muhim in la xusuusiya tawakulka iyo talasalashada alle subxaana wa tacaala tawakulka ilahay la tala saarto fadli weyn baa ku sugantay oo dadka muujiya arrintaas oo laga helo inay noqdaan kuwa ilaahay cuskanaya fadli fara badan iyo khayr fara badan bay helayaan waxaa kow ah dukhuulu اljanna bigayri xisaabin walaa ciqaab inay jannada galaan iyadoo xisaab li'i iyo ciqaab li'i ay jannada ku galaan oo xadiidka cimraan ibnu xusayn uu warinayey nebigu wuxuu ka sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh qiyaamaha ummatu muxamed qayb ka mid ah markaasaa wuxuu idhi yadkhulu jannata min ummatii sabcuuna alfan bigayri xisaab ummaddayda qiyaamaha waxaa jannada geli doona toddobaatan kun ayaa geli doona xisaab li'i bay ku geli doonaan markaase waxay ku idhaahdeen man hum yaa rasuul allah rasuulka ila kuwaas waa kuwe hum aladiina laa yaktawuuna walaa yastarquuna walaa yatatayaruuna wa rabbihim yatawakkaluun waa kuwaan isgubgubaynin waa kuwa aan ruqyo dalbayno odhanaynin kaale igu tufa waan xanuunsanaya waay igu akriya qur'aanka igu dul akriya waa kuwaan caynkaa odhanayn wa rabbihim yatawakkaluun allah bay cuskanayaan allah bay tala saaranayaan markaasaa saxaabadu dee aad bay uga faa'idaysan jireen furaska raw kale fahmo badan cukaasha saxaabigii la odhan jiro meesha fadhiyey ayaa markuu rasuulku intaa sheegay u rasuulku ilaadow waxaad ilaahay ii weydiisaa udcu allaha an yajcalanii minhum toddobaatankaa kun ee xisaab lii jannada ku gelaya in ilaahay iga mid dhigo ilaahay ii bari anta nin kale isti allale mala khadku iska furan yahay aduguna ku darso anigaa rasuulka ilaahdow sabaqa ka bixa ukaasha ukaasha kaaga dheeriyey geli mays lama odhan ukaasha kaaga dheeriy de khadku haddii kale nin waliba odhanaya nin baa kaaga horreya le hawsha waxaa way marka eh, ilaahay bay tala saarnayaan macnaheeduma waxay tahay qofku inuu isdaweeyo oo qur'aan isku akhriyo oo dawooyin isticmaalo miyaa xadiidku diidan yahay jawaabtu waa mada ibnujawsi markuu ka hadlayey eh, xadiidka iyo mawduuciisa wuxuu yidhi tadaawiga iyo isdawayntu bilijmaac waa mubaax bal aimada qaarkood waa sunna ayay leeyihin oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam aleyh axaadiis fara badan baa ka sugan tadaawow faina allaha lam yadac daa'an ilaa wadaca lahu dawaa hayra daa'in waaxid alharamu xadiiska abu daawuud wariye isdaweeye addoomahaygiyo isdaweeya waa weeyaan ilaahay subaa rasuulkaan isdaweye dadow baa rasuulku leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala yaani cudur ma soo dejin ilaa dawo ayuu u soo dejiyey hal cudur mooyaane waa gabowga marka gabowgu de waa cudur rasulkaa ku sheegay waa cudur way mar hadduu qof gaboobo maantana waa kaa taatahay taasu ah, haya oo naf baa haysa soo ma aragti marka waa cudur shaki ma leh laakin dawo male de qof gaboobada oo taatahaya oo rafaadsan dawo male baa rasulku salawatu ullahi wasalaamu alayh iska taataho inta geeridu imanayso soo ma aragti lakin macnaha waxaa loo jeedaa yani marka uu iska daynayo inuu quraan isku akriyo isaga akrisanaya rabbigii buu tala saaranaya macnahaas ay u socotaa oo wuxuu ley ibnu qayim wa fi axaadiiث صaxiixa alأmru bالtadaawi وأnahu laa yunaafi الtawakula kama laa yunaafihi dafca daaءi الjuuci والcaطشhi والxari والbardi بأضdaadiha zaadulmacaadku hadalkaa ku leeyahay oo wuxuu leeyahay axaadiidta badana kutusinaysa in la isdaweeyo ka hor iman mayso tawakulka sida maalan tawakulku aanu aanu u diidayn oga hor imanaynin qofku markuu ooman yahay inuu bicabo markuu gaajaysan inuu cuno marka kulayl jiro inuu meel hadhsado marka dhaxani jirto inuu waxwado arrimaasoo dhan tawakul ka hor iman maayaan mana siday kuwaasiba tawakulka uga hor imanaynin baa waa la isdawayntuna tawakulka aan hor imanan waa shay mubaaxaana banaanayn lakiin arrintan waxay radin ku tahay kuwa suufiyaba waxay leeyihiin oo yidhaahdaan ina alwilaayata laa tatimu ila idaa radya bijamiici maa nazala bihi min albalaa walaa yajuuzu lahu mudaawaatuh waxay leeyiin qofka marka masiiba kusoo degto dhibaato ku dhacdo ilaa uu ku raali noqdo waxaa ku habsaday o iska dawaynin gaari maayo wilaaye iyo welinimo iyo meel sare marka haddii saa wax kuu fuulaan inkaari kugu dha wax kugu dhacaan oo cudurro iyo inkaar laguu sallido afkaa jubba waa ka odhanin dhakhtarna ha aadin ha isna dawaynin markaasaad wey noqonaysaa karaama loo duulaya oo baktiya maxaa weynima ah jabbici waa inxiraafka suufiyada mogti marka waxaasaa la diidan yahy wax saxa maaha waad isdawaynaysaa dawadu waa shay mubaaxa waa shay ban wax dhibaataa mala waxaa kaloo inu arkaynaa maalan fadaaisha uu leeyahay mawduucani ilaahay subxaanaه wa taعala maruu ka warramay ahlu jannihi muxuu ku sifeeyey wuxuu yidhi wاladiina aamanuu وعamiluu الصاalixaati lanubawi'annahum min aljannati غurafa tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha nicma ajru اlcaamiliin aladiina sabaruu وعalىa rabbihim yatawakkaluun marka wuxuu yidhi alle kuwa ilaahay rumeeyey oo camalka saalixa sameeyey lanubawi'annahum yani waxaanu dejinaynaa fi اljannati urafa min aljannati ghurafa iyadoo janno ka mid ah baanu qurfo qool baanu dejinaynaa ay webiyaashaas hoos socdaan marka kuwaa la soo sheegay oo ajarkaa badan helay iyo khayrkaa badan waa aladiina sabaruu وacalىa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa sabraya oo ilaahay subxaanaه wa taعala tala saaranaya waxaa ka mida fadaaisha tawakulku leeyahay waa sababu limaxabat الlahi tabaaraka wa taعala sabab wuxuu u yahay ilaahay subxaana wa tacaala jeclaantiisa oo allah wuxuu jeclaanaya qofka ilahay tala saarta faidaa cazamta fatawakal calى allah ina allaha yuxibu اlmutawakiliin haddaad arrin goosato go'aan qaadato ilaahay tala saaro oo tala saarashadaas laga sii hadlado ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa tala saartae rabbi u cuskada arrin nimagaad ku dhaqaaqdo oo aad intaad ilaahay tala saarto ku dhaqaaqdo wuxuu noqonayaa ninkaas mutawakil ilahayna waa jecelaya subxana wa taعala wuxuu leeyahay tawakulku ama kuwa mutawakiliinta waxay ku jiraan ilaahay ilaalintiisa iyo ricaayadiisa iyo xifdintiisa ay ku jiraan waman yatawakal calى اllahi fahuwa xasbuh qofka ilaahay tala saarta alla isaga ayaa ku filan baahidaada o dhan allah ku filan subxaana wa taعala rabbigaa mar haddaad isu dhiibtay waufawidu amrii ilى اllah markaad rabbigaa cuskatay danahaaga iyo hawlahaaga o dhan allah waa ku filaya subxana wa taعala ibn اlqayim wuxuu ley kitabkiisa badaa'ic اlfawaa'id altawakulu min aqwى اlasbaab alati yadfacu biha alcabdu ma laa yuطiiqu min ada اlkhalqi wa ظulmihim wa cudwaanihim wa huwa min aqwى alasbaabi fi dalik tawakulku wuxuu ka mid yahay asbaabaha ugu daran ee qofku uu iskaga riixayo dhibaatada aanu kari karayn ee makhluuqa kaga imanaysa bani aadamku had yo goor bani aadam buu la nool yahay dadkaa dhibaata kaaga imanaysa qaar baa ku dhibaabaynaya waa lagu dulminayaa waa lagu colaadinayaa dhib oo dhan baa laguu kicinayaa arrintaas waxaad ka gelaysaa dhufayska tawakulka markaad ilaahay tala saarato rabbi baa kaaga filan marka dhufayskaad gelaysaa waxaa weeyaan waa tawakulka oo allah subxaana wa tacala kugu xifdinaya saa darteed baa dadkii salafka ahaa waxay ahaayeen dad ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta markaasaa wax kasta oo ku yimaado oo dhiba ilaahay wax sahlan buuga dhiga oo qur-aankiisa alla wuxuu kaga warramayey maalintii ah, yowma yowma yowma uxud markii waxoogaa muslimiinta dhibku soo gaadhay waxoogaa jab ku soo dhacay haziimadu waa tii nimankii gaalada ay markii la kala noqday ayaa haddana waxa l nimankii xamraa ulasad halkaas isku urursadeen oo soo rogaal celin bay wadaan war baa u yimi aladiina qaala hum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil oo aladiina qaala hum الnaas naaskaas waatay odhan jireen waa caamun uriida bihi اlkhusuuص oo nucaym ibn mascuud buu ahaa ninka u yimi ee warka sheegay oo nimanka halka ay soo urursadeen gaalada ahaa markay warkaa maqleen oo la cabsi geliyey fazaadahum iimaana arrintaas hadalkaa loo sheegay oo gaala halka ku urursan la yidhi arrintaas waxuu kordhisay iimaan bay kordhisay waana u kiciyaa nimanka halaga daba tago hala raadacaysto weliba raggii wuxuu yidhi rasuulku dagaalka soo galay uxud ee meesha joogay raggaasaa raba ay dhaqaaqaan ka daba tagaan iyagoo dhaawacoodi iyo dhibaabahooda uxuday qaba iyo wixii caafimaad qabay waa laga daba shubay markay ku dhaqaaqeen waatiina ilaahay subxaana watacaala rabisada u taga kala yaaceen waxay yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil kaafiga yagu ka nagu filan waa allah cid la wakiishanaysa isaga u fiican soconi macalaha subxana wa tacaala marka waxa weeyaan waxay ahaayeen dad kalsoonida allah ay ku qabaan aanay caadi ahayn dhib kastoo hortooda ku wajahan oo dadku ay markaa agtooda ku weyn iyaga agtooda wa kuma ahayn waxba kuma ahayn waxyaabaha fawaa'idda tawakulka waxaa ka mid a alhidaayaةu والsadaad wاlbucdu can masaaliq الshayطaan qofku wuxuu ka helayaa hanuunsanaan iyo toosnaan iyo in ilaahay kaa kaa leexiyo shayطaanka simbirixadiisa shayطaanka in lagaa leexiyo waanu ku simbiririxin waxaa sabab u ah tala saarashada allah subxana wa taala tala saarato marka waa minxa rabbaaniya oo ilahay qofkan siinayo saas darteed ba alla qur'ankiisa wuxuu ku leeyahay faإida qara'ta الqur'an faاstacid biاllahi min الشhayطaan الrajiim inahu laysa lahu sulطaan calى اladiina aamanuu wa calىa rabbihim yatawakkaluun markaad qur'aanka akrinayso ilaahay ka magan galo oo shaydaanka alle subxana wa taala ka magan galo shaydaanku markaa salda kuma leh kuwa ilaahay rumeeyey rabbigoodna tala saarnaya marka qofka alla tala saartay oo rabbigii cuskanaya shaydanka waxba ka qaadi maayo marka shaydaanku isaga waswaaska iyo baqagelinta iyo farandullaynta iyo in lagu cabsiiyo shaydanka u ذلكa بأنه يkوف أولياءه فlا تkاaفوهم وkاaفونi ba l سuبحaنه وaتaعaلى marka wax badan waa ldina ofka muminkaahi inaan u baقan شhayطاanka oo hadduu khayr ka shaqeyno daعo wado aan u baقan cadowgaa soo socday gaala saanla iyo qodaa saa tan iyo waxba caynkan iyo waa in hor loo socda khayrka la wada laga shaqeeya naftani maalin bay leedahay soo dhaafi mayso barnaamijkay ku socotee lagu talgalay soo dhaafi mayso waxaa laga warramayaa oo tawakulku tusinaya inuu khayrka uu leeyahay iyo faa'iida uu leeyahay markaad guriga ka baxayso iyo markaad soo gelaysaba ilahay waana tala saarataa markaa saa tarxifdii baad ku jirtaa oo rasuulku wuxuu noo sheegay bal sida loo ilaalinayo qofkii guriga ka baxay ee ilaahay tala saartay hadduu addoon gurigiisa ka baxo oo uu yidhahdo bismi illaah tawakaltu calى allah laa xawla walaa quwata ila biاllah yuqaalu hudiita wa kufiita wa wuqiita watanaxaa canhu shayaan markuu bisinka qabto oo markaad baxayso ducada adkaarta la akhriyayo oo idhaahdo ilaahay baan tala saartay oo ducada u akhristo waxaa loo odhanayaa hudiita waa lagu hanuuniyey oo hidaayaad ku socotaa kullukum daalun ilaa man hadaytu fastahduuni ila ilah baa hanuuniya dhammaannin dad iyo waa nuunsantihin cid aan hanuuniya mooyaane asbaabta hidaayad waa tawakulka hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey waa laguu filaaday oo cid kaloo ad ka baqdaa ma jirto wa wuqiita waa lagu ilaaliyey oo xifdi ilahay baad ku jirtaa caynkaasaa loo odhanaya xadiidkaas abu daawud baa wariya waana xadid saxiixa riwaayad kalea waxay leedahay shaydaan kalea wuxuu odhanayaa shaydaankii markaa quuldarraynaya ninka kan inuu gacan ku dhigo kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ruqiya xaggee baad ka gaadhaysaa wiil maxaad ka qaban kartaa addoon la hanuuniyey oo la ilaaliyey oo la kaafiyey maxaad ka qaban kartaa war faraha kaa baxa wey ninkaa kaa agma agma mari karo laaga mari karo marka waa shaydaankii oo jabay baa ka soo ma aragti marka uu guriga soo gelayo ducada rasuulku akrin jiray ee ummadda u ku tarbiyeynaya tawakulka wadata markuu soo galo wuxuu ne allahuma inii as'aluka khayra almawlaj wa khayra almakhraj bismi illaahi walajna wa bismi illaahi kharajna wa calى allahi rabbana tawakalna taasuu ehelkii salaamaya waxa wey waa markaa tawakulku mar kastaba uu la socdaa markaad baxayso iyo markaad soo gelaysaba inaad ilaahay cuskashadiisa aad muujiso inaad rabbigaa cuskanaya subxana wa taعala waxaynu odhan karnaa tawakulku waa min akbari asbaabi الrisq asbaabaha risqa lagu helo oo ilahay wax kugu siinayo asbaabta ugu weyn waa tawakulka xadiidka rasuula rasuulkaa u daliilo tirmadiya kayrkiiba ay wariyeen ou rasuulku leeyay low anakum tatawakaluuna calى اllahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayr tagduu khimaasa wa taruuxu biطaana haddii aad alla u tala saaran lahaydeen tawakulkiisa dhabta ah oo asbaabtiisa inta la qaato sidii la rabay loo muujinayo qalbigaagu tawakulku waa min acmaal qalbi buu ka mid yahay qalbigaa kan allah unbaa ku weyn ee qalbigaagu meel kale eegan maayo meel kale quuldarayn maayo xagga alluu qalbigu u jeedaa ficilkeena waad ku daraysaa ee jawaarixda markaa tawakulka dhabta haddaad la iman lahaydeen wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida shimbirta u arsaaqo oo shimbirtu waa mutawakil allah bay tahay subxana wa taala subaxii marka waagu baryo oo iftiinku wax la arko cushkeedii ka soo booday iyadoo sawaxmay soo qaylinayso hadlaysa waxay ku hadlaysa alla yaqaane markaasay duuduuraysaa waxay duuduushaba way soo ursanaysaa cunadeeda way soo dhegeysaa haddii goodkii meelahii yaraa buulashi yaraa waxoogaa maxaanku caruur ugu jirtana marba intay halkaa waxoogaa xabadka baja wax soo qabataba afka intay wax ka so qaatay afka u gelinaysa waa risiq asbaabtii way qaadatay dhaqdhaqaaq bay samaysay waa tabaadigoobka waa soconaysa xagga iyo xagga waa soo shaqaysanaysaa ilahayna waa tala saaratay marka waxa weeyaan sidaa shimirkaasi isagoo gaajaysan u baxay isagoo dheragsanna usoo caraabay baad maxaanku ahay risiq wanaagsan u heli lahayd marka taas waxay ku muujinaysaa risiqa meel kale in laga raadsa maaha risiqa waxaa laga helayaa allah xaggiisa allah loo tabasaarto waxaa ka mid ah tawakulku inuu yahay min akbari asbaabi nasri cala alacdaa cadowga iyo gaalka adduunkan hadda ku batorinaya oo dad dad badan wax qiimaa ay ka dhigayaan asbaabaha laga adkaan karo waxaa ka mid ah dadku rabbigood inay qabsadaan oo xagga rabbi miciinsadaan oo waxay noqotay dadkii hadda caalamkii muslimiinta bakdin baa ilahay u tabiyey oo kuwii muslimiinta awoodda haystay hub iyo saanadii wax walba haystay saasay u wada jaraynayaan waxay leeyihin gaalka haddaan lala heshiin waxoogaa lacag la iska siin markaasuu dulaystay dulaystay su u jafayey su u jafayey isku diray iyagii oo balanbeliyey oo maalinba maaragtay meel liidataha bay sii socdaan burbur iyo baayeer maxaa keenay rabbigood baan kalsoonayn meeshina baa rabbigood inay tala saartaan allah baa ku xifdinaya ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidu tuja muslim baad tahay rabbiga unka dhan haysaad rumaysanta ilaahay wuxuu ku siiyey cilmibuu ku siiyey diin buu ku siiyey islaam baad tahay asbaabta qaado meeshaad cizada iyo sharafta ka helaysay awoodda waa xagga alle subxaana wa tacaala markaasay say gaal isugu dulaynayeen waxaa lagu waa lagu burburinayaa dukum daakum baa lagaa dhigaya say saa u lahaayeen baa baabah u gaalkiina ilahay intuu duleeyey soo ma marka waxaa weeyaan nasriga waxaa lagu helaya ilah tala saabto in yansurkum اllah falaa aaliba lakum falaa haaliba lakum wax idinka adkaan kara jiro haddii alla idin ridiyo wain yakdulkum haddii alla idin hoojiyo faman da ladii yansurkum min bacdi wa calى اllahi falyatawakal اlmu'minuun lagu hajiya so ma marka nasrigana waxaa lagu helayaa ilaahay subxaanaه wa taعala oo diintiisa laga run sheego rabbi oo xaggiisa loo jeesto haddii meel kale wax laga raadiyana waa khudlaan iyo hoog baa ummadda ku dhacaysa markaasa waa lagu khatimay ilahay tala saarteen mu'miniintu oo rabbiga rabbigood ha qabsadeen isaga ayaa ku filan alaysa allahu bikaafin cabda ilahay baa subxana wa tala ku filaya addoomiisa shekhu islam ibn taymiya wuxu le calى allahi falyatawakal muminuun fanahaa can الtawakuli calى gayrih wuxuu ka reebay cidan alla yidha taa saartaan wa amarahu bitawakuli calayh liyaxsula calayhi الnasru aladi laa yaqdiru calayhi hayru yani wuxuu amray taasaarashadii alle kaas oo nasriga isaga mooye si kale aanu ku imanaynin cidaan isaga alla ahayna aanay awoodin hiil wax le inay bixiso rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh wuxuu ahaa id cid tala saarata oo ilaahay tala saarata cid ilaahay tala saarata ciddii ugu sarraysay waa nabiy lahi maxamed bu ahaa aswadii duulaankii daaturiqac la baxay maalin maalma ayagoo safara oo duulaanka ah ka yimi bay meel dhir ah bay yay degeen saxaabadii rasulka waa la socdaa geed weyn bay rasuulka u daayeenoo ee rasuulku geedkana jibsado seeftiisi geedkuu suray nin gaaladii ka mid a ah soo dusay soo dusay soo dusay soo dusay rasuulku intuu soo gudboo seeftii qaatay ayuu yihi waa kan isla dutay garsuka seeftii man yamnacuka mini yee kaa celinaya yani dee ninkan wuxuu soo haystaa awoodda uu gacanta ku hayo seeftii ah iyo rasuulkii oo jiifa wuxuu leeyahy khalaas awooddii maadigayd buu cuskaday wuxuu iska dhigaya marka inu wax qaban karo yaa iga kaa celinaya rasuulku allah buu yihi waa tawakul meel kayn la aadama qalbigu meel kayn u qabto ma allah fasakada sayfu min yadi seefti baa gacantis ka dhacday markuu allah yidhi baa duushay baashi seefti soo ma aragti markaasa alku seefti qaatay man yamnacuka mini adiga iga kaa celinaya markaasu bashbashlaydi muxuu odhanaya kun khayra aakhidin mid maaragtay waxaad ahaataa nin wanaagsan oo mid yani ii tulin wey waa iska tanaacis ii tul bu yidhi marka ashahaada bu yidhi soo islaam markaasu ashahaadan ma islaami maaye laakin waxaan ku ballan qaadayaa an laa uqaatilaka ila waxba hadda arkeen kula dagaalamay ma hada wa ka dambeeya walaa akunu maca qawmi yuqaatiluunak kuwa kugu soo duulo kula dagaalamayana soo raaci maayo adigana kula dagaalami maayo waa markaa mawqifku taagan yahay rasuulku markaa waa naxariis badnaadoo bani aadamkan in gaalnimo ku dhinto wax danoo laga leeyahay oo rasuulku markaa inuu dadku ile wuxuu aha naxariis in dadka la badbaadiyo islaamka waxaa loo soo diray oo rasuulku waa loo soo diray bulshada in la badbaadiyo fabimaa raxmati min allahi linta low muminiintu u dibcsan yahay gaalka qudhiisu haddii uu gacantaada soo golo la jeclado inuu soo islaamo waa manhajkii rasuulka inuu soo islaamo la jeclaado faru ka qaaday iska tag buuri waa sii dayay rasulku salawat ullahi wasalam aleyh waana inta badan rag badan oo saas ku dhacday way soo islaameen oo iyada qudheeda deris lama ilaawaan ah diintun marka waa waa hidaayo iyo maaragtay dadkoo la doonaya in la wanaajiyo oo ninkii beesha dhana caaqilka u ahaa ee masaajid dhexdiisa lagu xidhay kuma ninkaasi ninkii la xidhay ya ay umaama ibnu haar masaajidka dhexdiisa tirka lagu xidhay oo rasuulku ma dhowr maalmood eegaya bal in waxaa la daawisiinaya masaajidka iyo cibaadada iyo salaada iyo qur'aan akhriska iyo rasuulka sida loogu xidhan yahaye nuurka iyo khayrkaas o la tusaya maadaa cindaka ya umaama war maxaad haysaa halkii u taaganya waaana ayaa dee haddaad isidaysaan nin maaragtay abaal gudaanay haddaad dishaan nin dhiig galay baano ama ama rag u aara leh ama hore waxu dilay hadalkaas buu wataa markii dambe iska si daaya buuri dee iska tegiyo lasii daayo soo islaan marka nimankan carbeed waxay ka baqiyeen isagoo ninkii la haysto buu isdhiibay taasa ku adag laakiin diintu waxay ahayd mar kastaba dacwa laga gudanaya ummaddan in ay soo hagaagto baa dantu ay ahayd marka waay kalsoonaya tawakulka uu rasuulku muujiyey salawaat ullahi wasalaamu alayh baa meesha ka muuqanaysa waa dagaal nasri baa ilahay siiye wa taala goobta ninkaa ka maxaa u dhexeeya tawakul iyo tawaakul tawakulku macnihiisu waa saynu sheegnado qofku inuu asbaabtana qaato asbaabta inuu qaato arrinta najaaxeeda iyo guusheeda iyo hagaaggeedana uu alle subxaana wa tacaala u daayo oo uu ku kalsoonaada rabbigii in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ilaahay kaa lumin maayo camalkaad samayso marka qalbigaagu ile tawakulku waa camalu qalbi qalbigaagu rabbi inuu ku xidhnaado oo aad rajaynayso waxaad ku tala gashay cibaadadaad samaynayso dacwaddaad sheegayso waxaad bixinayso khayrkaad waxaad kasta qabanayso aad ilahay u tala saarad subxana wa tacaala wixii mubaaxa ku bannaanaad ka shaqaynayso adduun iyo akhira inaad ilahay u tala saarad subxana wa tacaala taas baa la yidhaha walidaalika eh, waxaa marka tawaakulkuna waa asbaabtoo meesha laga saaro oo qofku yidhaahdo intuu asbaabtii iyo shaqadii faraha ka qaado uu yidhahdo mutawakil baanahay mutawakil iska fadhiisto sida ku intay xajka aadeen sahaydi ka tegay yidhi mutawakiliin baanu mutawakiliin ma tidin watazawaduu faina khayra zaadi taqwa ayadda qolay kuso degtay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam markii mucaad uu la hadlayey mucaadow atadri ma xaqu اllahi calى alcibaad wama xaqu اlcibaadi calى allah war mucaadow ma og tahay xaqa ilahay addoomihiisa ku leeyahay iyo xaqa addoomu alla ku leeyihiin markaasuu ma ilahay rasulkiisa markaasuu rasulku wuxuu ku yidhi xaqu اllahi calى alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shayئa addoomuhu xaqay alla ku leeyihin waa inay ilaahay caabudaan oo aanay u shariik yeelin wa xaqu اlcibaadi calى allah an laa yucadiba man laa yushriku bihi shayئa addoomuhu xaqa alle ku leyn waxa weeyaan inaanu cadaabin qof aan shirki samayn oo macnaha cadaab aanu ku waarin qofka aan shirki ku dhicin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalik qofkii shirk ku dhaca ilaahay wuxuu ballan qaaday naaru gelayo gaalnimo ku dhinta wixii intaa ka soo haray wuu dhaafa alle subxana wa taala soo maragti marka waxa weeyaan markaasa wayan rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru nnaas buu mucadile dadka mi aan intaa bushaarayn markaasuu laa tubashirhum fayatakiluu manaa dee inay markaa iska tala saartaan oo faraha ka qaadan camalkii marka ha shaqaysteen u kaadi faraha ka qaad marka waxaa la doonaya camal iyo hawlgal iyo shaqo inuu qofku shaqeeyo wax qabto baa tawakul la yidhahdaa saas darteed baa aad baa diintu waxay u xoog saartay asbaabta qaadashadeeda oo jihaadka marka laga hadlayo waacidduu lahum ma staطactum min quwa wa min ribaati اlkhayl turibuuna bi caduw اllahi wa caduwakum diyaar garooba waa asbaabtaad qaadanaysa oo waxaa la leeyahay eh, khuduu xidrakm digtoonidiina qaata nimanku yaan idinku soo karin oo waxaa la leeyahay salaatulkhawfkii eh, waliyaakhuduu aslixatahum salaada hubkooda ha qaateen hubka ayaanay dhigin baa la leeyahay oo nabiy luud markii qowmkii la halaagayey asbaabta qaadaale meeshan waxbaa ka dhacayo dhulkan waa la goynayaaye ka guuree faasri biahlika biqطci min allayl guuragal habeenkii qayb ka mida guuragaloo mesha ka bax goorha dhagaa ka dhaqaajiyaana kugu dhicin wax mesha ka socdaa waxbaa ka dhacaya meesha soo maaragti waa asbaabtii la qaadanay asbaabtu marka waxa wey waa min atawakulkay ka mid tahay risqi baa laleeyahy doon oo dalab huwa aladi jacala lakum arda daluula famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqih wa ilayhi الnushuur faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadl الlah kasaad ka tagtaan waxaad doontaan fadliga ilahi raadiya ninka camr ibn may ohan jiray rasuulka wuxuu ku yidhi rasuulka ila adow ursilu naaqatii wa atawakal hashi intaan sii daayo oo faraha ka qaado miyaa ilahay utala saarta markaasuu m iqilahaa watawakal dabarna ku yuururi ilahayna u tala saaro waa asbaabta qaadashadeeda oo ficilkii rasuulkaa u daliilah oo fekerkan aad ah u daciifka ah oo dadka qaarkood eh, maaragtay eh, wahnu ku dhacay oo ilahay baan iska tala saartay waxaana qaban maayo meelaasaan fadhiya ka sheekaynaya tala saara shala ma yidhaahdo waa in asbaabta la qaataa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh wuxuu xidhay dirici birtaa laba buu isku dul xidhay oo asbaabtii u qaadanaya oo markuu maka gelayey madaxiisa waxaa ku jiray mikfar koofiyaddii halmadkeeda birta ahayd laga ilaaliy madaxa si aan dhibaabo u soo gaarin wax badan uga ilaaliso buu madaxa gashanaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh oo dhufayskii khandaq buu wax ka qodaya rasuulku salawaatu ullahi wasaa ka shaqaynaya oo maaratay uu ku dhex jiraa gacantiis kula jira oo wuxuu yihi kuntu arca hanama liahli maka qaraariita liahli maka baan ugu raacayey ari baan raacay waxoogaa baan ka shaqaysanayay sunud waxoogaa shilimaan ka qaadanay nimankii yani qurayshada meesh joog reer maka oo nabiy llaahi nuux baa waxa la leeyahay meesha halaag baa ka dhacaye doon samayso si aad meesha ugu badbaado wasnaci ilfulka biacyunina wa waxyina baa ilaahay subxaana wa taala kuleeya oo asbaabtii baa nabiy llaahi muuseo xaaskii sii wada oo safar ah ayaa dhaxantii iyo uadkaysa ka markaas meel baa dabiiga muuqdaye umkuuu inii anastu naaran lacallii aatikum minha bikhabarin aw aatikum bishahaabin qabasin lacallakum tasdaluun asbaabtu markaa waa shareecada ka midta tawakul ka midta kuwa kalea ka soo horjeedo iyaguna asbaabta un ictimaadiya maadiga oo yana dhinaca kale u fogaadeen oo aaminsan cududayda iyo xoogayga iyo aqoontayda iyo waa aqoonyahan aqoontiisunbu ku shaqaystaa oo markaa isu haysta ama eh, shaqada yaru haysto buu aaminsan yahay wadiifadaas buu haystaa inay tahay meesha risiqa bixisa soo ma ama dhaqaalihiisa yar iyo ganacsigiisa yar buu haystaa waxa wax bixinaya halkaasuu aaminsan yahay oo wax kale ma aaminsana adduunku waa maadi waxaas ku dhegan yahi wax kale ma aaminsana ilahay baa ku siinaya iyo taasaarasho kale iyo arrinkaas ma jirto kaasina waa inxiraaf kale labada طرف midna lama ogola oo qul man yarزuqكم min الsamaaءi واlarضi am man ymliku الsamع واlabصاar واlأfida marka allah baa subحaanaه wataعaalى bixinaya marka waa in la jamciyaa asbaabtana qaado qalbigaagana alla subحaanaه wataعala xaggiisa u leexi o u tala saaro wixii asbaaba sharcigana qaado weeyaan majaalaadka tawakulku ka hadlaya waa nolosha oo dhan baa tawakulka gelaya nolosha oo dhan oo qofka muslimka ahi noloshiisa oo dhan wuxuu wataa tawakul wuxuu ihi صaxibu صaxibu الtawakula fii jamiici umuurihim maca badli juhdin fii rida الraxmaani sd marka umuurahoodo dhan waxay wataan oo weheshanayaan tawakulka iyagoo dadaal weyn ku bixinaya raaliaanshaha alle subxaana wa taعala haddaad markaa nasri doonayso in ilaahay faraj kuu furaa doonaysa alla tala saaro wataynu soma in yansurkum الlahu falaa gaaliba lakum haddii dacwaddee lagaaga hor yimaadee khayrkaad sheegayso oo diintaad waddo lagaaga hor yimaado ilaahay u tala saara khayrkaad ka shaqaynayso faacrid canhum watawakal calى اllah wakafaa biاllahi wakiila iskaga jeeso waxay kugu hayaan dhibkay kugu hayaan oo ilahay tala saaro macnaha wadaxa khayrka ilah baa kugu filan subxana wa tacaala oo haddaad heshiis gasho oo ummad la heshiiso oo heshiiska aad ka baqayso in ciddaa kula gasha ay ku khiyaamaynayaan oo wax u daban yihiin ilahay tala saaro wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal calى اllah waa kaa la yihi subxana wa taعala hadday markaa ay garab ku raariciyaan nabadgelye xaggiisa waxa wey adiguna dee heshiis kalan kara ilaahayna u tala saaro wixii khiyaama iyo dhagar ah waayo qof wuxuu isoon karaa waa lagu khiyaamaynaya balaa socota dadkan dad la aamini kara maaha balaa u daban balaayiga baa shaydaanka markaa humaag shaydaaniga baa laga inu kula tago ilahay u tala saaro tawakal cala allah allah ku filan waxa weeya haddii dhibi kugu timaado oo masaa'ibta faraha badan adduunka ka dhacaysa wax badan baa intaa dhacaya hadday kugu yimaadaan waxaad ogaataa ilaahay tala saarasheeda qul lan yusiibana ilaa maa kataba allaahu lana huwa mawlaana wa calى اllahi falyatawakal اmuminuun saas odhanaysa waxaan ilaahay noo noo qada noogu dhici maayaan isagaa mawlaheenna ah allaha tala saartin baa muminiinta oo haddii makri iyo khiyaamo iyo shirqoollo cadow iyo gaal ay maleegayaan iyo munaafiqiin iyo cilmaani xun iyo dad badanoo mu'aamara wada hadday jiraan waxaad ogaataa allah baa kaaga filan alla tala saaro <coughs> waataynu qisada nabiy llahi nuux nabiy llahi nuux markay mu'aamaro samaynayeen oo dhakrayeen oo ay dagaalka ku hayeen watlu calayhim nabaa nuuxin id qaala liqawmi ya qawmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati facal allahi tawakkaltu faajmicuu amrakum wa shurakaakum arrinkiina kulmiya saa doontaan bal yaala waxaa qaban kartaan subxana waxaad og tahay marka mar haddaad ogaatay allah subxaana wa tacala inuu yahay allaha keligiis ah ee uunka dhan maamulaya oo wax kastaba nicamtiisu aanay dhammaanayn oo awooddiisu aanay awood lamida ah aanay jirin waxaa lagaa rabaa inaad tahdo rabbiyow aduun baan ku haysta adigaa igu filan adaan ku cuskaday adaan ku weydiistay adaan ku tala saartay qul huwa rabbii laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wa ilayhi mataab marka tawakulka la helo addoonkaa qalbigiisu rabbi ku xidhan yahay umuurihiisoo dhan la cuskanaya maxaa himaara himaaru tawakul cala allah maxay noqonaysa maxaa himaar la dheefaya kow waxaa la dheefaya aلsakiinatu waطumaaniina xasilooni ayaa la helaya iyo degenaanshuu qofku helaya waa degenaanshuu helay nabiy llaahi muusa calayhi الsalaam markii uu isagiiyo daaifadii mumina muuminiinta ahay ay fircoon iyo daaquudkii fircoon iyo hadalkiis ay ka carareen oo badda ay xaggeeda ay qabteen falamaa taraa'a alfi'ataan qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun xaggaana baddi baa hortoodii ah xaggaana kumaankun ciidankii fircoon iyo dawaaqiidiisi iyo beladiisii baa isha isku dhufteen labadii koox markays arkeen waana la hayaa muusow xaggaad noo wadaa waana la hayaa kallaa inna macya rabbii sayahdiin maya buuhi waxaa ila jira macayga waxaa ah rabbigay isagaa i toosinaya oo hanuuninaya buu nabiyu llaahi muuse yidhi waa deganaansho iyo طuma'aniino iyo xasilooni nabiy llahi muuse oo haysto qoladii kale ma haystaan ilaahay allihiis buu yaqaanaa rabbigii buu kalsoon yahi waa xaaladda uu helay nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sakiinadaas iyo طuma'aniinadaasi markii ay godkii galeen ee gaalay daba ordaysay ee uu leeyahay abubakr صdiiq radي الlahu canhu wallahi low ana axaduhum nadara mawdica qadamay la absarana haddii midkood hoosta lugiisa gumadooda hoos eego waana arkaya maa danuka bاثnayn اllahu ثaaliثuhuma laa taxزan ina allaha macna maxaad umanaysaa abubakrow yani maarata laba ilahay ku saddex yahay maxaad umanaysaa ha murugoon allah baa macina ah allah baa macina waa xasilooni طmaanina cajiib ah waa xasilooni طmaanida uu helay nabiy llaahi ibraahim alayh الsalaam markay isu bahaystay gaalo oo ay dabka olkomiyeen oo habartii dhali weyda ba la yidhaahdo xaaba soo guro qurbaanka nabiy llaahi maxaan ku dhahay ibraahim qurbaan u bixi oo xaaba doon dabka lagu shidayo oo cid waliba soo urursay dabka oo dabkii la olkomiyey oy naarta dabkii ku dhex tuureen wuxuu yihi xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi الnaar allah baa nagu fulan bu ihi xasbuna allah cid la tala saarta allah ayaa u nimco lahaaday markaasaa ilaahay ajiibay marka xasilooniya طumaniino haystaa dabka dhexdiisa isagoo lagu tuuray buu ilahay u kalsooyay subxana wa taعala markaasaa ilahay qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaama calى ibraahim kale subana wataala waa waa xasiloonida ay haysato umu ismaaciil haajara markii nabiyullaahi ibraahim uu kaga tegey xaaskiisii iyo ilmihiisii jeexaa maka ku taala oo meel abaar ah oo aan beer lahayn oo maaragtay buur iyo ban ban ah halkaa cidlada ah uu kaga tegey oo ay tii markii dambe su-aal weyd soo tidhi allahu amaraka bi haada ma ilaah baa saa ku amray markaasay ti markaasuu yidhi ha idan laa yudayicuna mar deer ducan kata ilah nagulumin maayo kalsooni bay haysataa waa tawakul cala allahi subxana wa taala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu waxaa amaraheeda ka mid ah alquwa qofku markuu mutawakil noqdo wuxuu helayaa waxaa la yidhaahdo quwa ruuxiya ama waxa weeyaan waxaa la yidhaha maxaan ku dhahdaa kalsooni uu rabbi u kalsoon yahay oo wax kasta oo yimaada aanu tazaxsux iyo dareen iyo walbahaar iyo walwalahay waata uu dareemay nabiy nuux markaynu hadda akhriyayna aayaadkii oo qoomkiisi o dhan isugu tageen oo u leeyay waxaad doontaan sameeya faajmicuu amrakum wa shurakaakum uma laa yakun amrukum calaykum gumma uma qduu ilaya walaa tundiruun soo ma arrintiina kulmiya waxaad caabudayseen u yeedha arrintun yaana qarsoonaanine fagaara ha usoo baxdo waxaad haysaan soo daaye mar waxay u qaban kartaa in u sameeya mawqif wey mogti kalsooni ah oo xasiloon quwo iyo kalsooni uu kalsoon yahay rabbiga subxaana wa tacaala somaaragti ambiyadoo dhan qur-aanka macnahaasuu ina barayaa la doonaya ducaaddu inay inay qabsadaan oo marka uu leeyahay nabiyullaahi huud gaaladu waxay isku dayaysaa mogta inay bajiyaan ambiyada oo yidhaahdaan waxbaa ku haysto oo meelo kale lagaa daarado ilaahyadii aad maagaysa intaa baa wax ku yeelaysa in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu wax kale anagu maray mayne waxaa ku derderada wax ku yeeleeyey waad baabantao caadi ma tihid ilaahyadii aad wax ka sheegaysay baa wax ku yeelo waxa fahmi maysto caadi ma tihid markaas isna muxuu leeyahay inii ushhid الlah washhaduu أنii bariiء mima تushrikuuna min duni fakiiduunii جamيiعا uma laa tundiruun inii tawakaltu calى allah rabbii warabbikum ilaahay baan mara gashaday buuri waan markhaati ka dhiganaya idinkuna mara ka ahaada horta beri waxaan ka ahay waxa ilaahay sokadaa caabudaysaan waan ka beri ah waa qodob ta labaad kii duuni jamiican bal dhammaantiin isu tago oo waxaad naf naf haysataan iyo tamar iyo laxaad wax haystaan isu geeyo oo bal waxaad doontaan same waxaad doontaan soo aniga sugin ba waaasa soo daaya inii tawakaltu ala anugu rabbi baan taad saarta waa mawqif yani quwa iimaaniya oo xoog leh oo kalsooni leh oo ay ka ratimayso tawakulka ilaahi subxaana wa ay tala saaranayaan oo saxaabada mawqifkeeda baa taa mid ah maalintii yom ay lay bahaystay ee laysoo urursaday walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaab qaaluu haada maa wacadana allah warasuuluh wa sadaqa allah warasuuluh wamaa zaadahum ilaa iimaana watasliima markay arkeen wixii isu yimi ay waxay ciidamada faraha badan waxaanu aragnaaba waa wixii ilaahay noo yabahado macnaha xaaladdu in adkaan doonto oo laysukiin soo baaysan doono oo yani xaaladna dhicinto waa waa yabaha alle oo ummadihii horaysa qur'aanku ka sheekeeyey oo qur'aanka ka warmay am xasibtum an tadkhulu janna walama yaأtikum mahalu اladiina khalow min qablikum masatum اlba'saaء wالضaraء wazulziluu xatى yaquula الrasuulu wاladiina aamanuu maca mataa nasr الlahi alaa ya nasr اllahi qariib hawshu wakti bay idhahdeen mar haddii hawshu soo adkaatay oo hareer la iska maray waa hadalkii iman jiray waa yabohii rasmiga ahaa hadday bahashi kaabiga keentay soo ma aragti magaa is dhiibeenoo dee ogolaansho ilaahay iyo jihaadkiiba ay markaa wamaa zaadahum yani waxay arkeen uma ziyaadin ilaa iimaana wa tasliiman waa waxa weeya waa la yidhahdo waa quwa iimaaniya ba waxaa keenaya soo korinaya o keenaya waxaa la yidhaahdo tawakulka ilahay tala saararaya wuxuu keenaya tawakulka midhihiisu alciza waa qof caziizu qofku noqonaya oo isku kalsoon oo cid kale maxaan ku dhaha cid walba inuu ka sarreeyo iska kibrin aan ahayn laakiin diintiisa ku cizaysan yahay oo ku sharfan yahay buu yuu ka faa'iidayay watawakal cala alcaziizi araxiim markaa qofka mutawakilka allaha casiiska buu haystaa marka wuxuu noqonayaa aziizu bigayri cashiira isagoo cid iyo reer isku xoojiya aanu lahayn buu keligii casiiz yahay ila ilahay buu haystaa waa haniyun bigayri maalin isagoo xoolaba lahayn oo faqiirah xogga aan ugu jirin buu hodan yahay oo alcizatu nafsi baa ciseah waan u duloobayn dad badan ba waxay ku duloobeen shilimay u duloobeen hanti waxyar bay ku duloobeen oo gaalo waxa loogu yaacayo oo dadku intaa u cararayaan wax raadis waxbaad ka soo markaasay bada ku dhammaadeen markaasay duloobeen markaasa carruurtii luntay markaasa waxaan laga sheekayn kar ka soo baxeen waa waa luqma raadsi oo raadsi war ilaahay baa wax bixiya subxana wa tacaala ciso laguma helo hodantinimo lagama helo meesha dullinimaa lagala yimaada waxay u baahan tay marka qofka muminka inu dareemo ilaahay haddaad ku xidhan tahay risiqna waad helaysaa cizo iyo sharafna waad helaysaa marka inaad iimaansato rabbigaa baa lagaa duulaya wuxuu helayaa qofkii muminkaa arida raalli ahaansho inuu ku raali noqdo rabbigii subxaana wa tacaala inshiraaxu sadri iyo laafayow iyo qalbi wanaagsan iyo rabbigoo ka raali noqda mataa radiita biاllaahi wakiila wajadta ilaa kuli khayri sabiila buu nin salafkii ka mid yidhi markaad alle yani wakiil uga raali noqoto aad tala saarato wajadta ilaa kuli khayri sabiila khayr dhan wadaad u heshay khayr dhan wadaad u heshay mar haddaad rabbigaa ku xidhan tahay wixii kale makhluuqa xumaan wuxuu uhi falaytaka taxluu wاlxayaaةu mariiraة walaytaka tarضى wاlanaamu غidaabu walayta aladii baynii wa baynaka caamiru wa baynii wa bayna alcaalamiina kharaabu إidaa صaxa minka اlwuddu faاlkulu hayinu wa kulu اladii fawqa الturaabi turaabu ilah mar hadaad wiga raalli tahay oo aad raalli ahaansho iyo wanaagan xaggaa ku haysto inta dadka wax igama gelin bu tiri waa rabicat adi waxa u tiriya wuxuu helayaa qofku markuu ilaahay tala saarto amalkiisa iyo idiladiisa wacan oo mar kastaba mustaqbalka soo socda wuxuu rajaynaya wanaag oo wuxuu wuxuu dareensan yahay inuu dhib o ka badbaadiyo oo quusan maayo quusasho kuma jiro ee wuxuu aaminsan yahay rabbigii inuu khayr badan siin doono saa darteed ba waxaad arkaysaa nabiyullaahi yacquub calayhi salaam oo wiilkiisii god lagaga riday oo muddo badan oo sanwaad fara badan la oo markii dambana kii kala raacay haddana wuxuu le inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu اlkaafiruun naxariista ilaahay kama quusto gaalo mooyaane weli raju qabaado waa rajaynaya ya markuu lahaa inii laajidu riixa yuusufa lawlaa an tufaniduun waabaan la yaabaya mogtahay urti yuusuf iso horaysa ku leeyahy markaasay ku leya nin sula afartan sana ka hor iyo la waaye buu ka sheekeynaya waa oday yaab lodagani kuwii la joogen waa la yaabeen soo maaragte waa markaa qofka muuminkii nafas amal dheer buu haystaado rabbi buu kalsoon yaado mustaqbalka intaad u baqayo waxbaa soo socdo waa la rogmanaya waa la soconaya waa la baaba'aya badadaada la shubayo qofka muuminku ma jiro muuminku wuxuu aaminsan yahay in khayr soo socdo tafaa'ul fiican buu haystaa bushrayaad buu rajaynaya mar hadduu toosanya waddo fiican hayo welwal kuma jiro waddadiisu way saxan tahay nebiy llaahi ibraahim oo da'ah oo gaboobay baa ilaahay awlaad weydiisanaya markaasaa malaa'igtii bushaaraysa qaaluu basharnaaka biاlxaqi falaa takun min alqaanitiin markaasuu leey qaala waman yaqnadu min raxmati rabbi ilaa daaluun yaa ka quusta naxariista ilahay qof lumay mooyaane marka waxa weyaan waa waa say u dareensa u dareensan yahay isagoo da'daasa islaantuna gabowday in bushaaradaas ay jirayso dee ay tahay wax rasmiga oo ilahay siinayo nabiy llahi moxamed salawatu ullahi wasalam aleyh saxaabadu maka markii la joogay soo dacwoodeen dhibaatada haysataan dhibka lagu hayo sida loo jijiidayo kulaylkii maka iyo waxa soo gaadhay ilahay maad no hiil noo weydiist ilahay nimanka inooga heli maado markaasaa rasuulku hadal bushaara oo dheer mustaqbal ah buu u ifinaya mustaqbal buu u ifinaya wallaahi wاladii nafsii biyadih layutimana allahu hada اlamra xatىa yasiira الraakibu min صancaa ilى xadra mowt laa yakaafu ila اllah wاdiibu calىa ganami walaakinakum qawm tastacjiluun ille dacwada waxa la rabaa in la mariyo maraxil baa la marinaya qofkan waa la shiilaya waa la tuujinaya waa lagu tuujinaya dhib baa lagu marinaya adayg iyo dhibaato iyo dil baa xitaa imanaya waxaasoo dhan waxaa weeyaan inay soo maro dacwaddu maraaxil soo martoo lagu gaadho rag bisil oo kiyaado qaban karo ummadda hagi kara inay umadda ka soo dhex baxaan wixii ku yimaada fudayd meel ma gaadhaan bisayl bu ku yimaadaan oo tarbiya ku timaado dacwaddu iyo bisayl marka wuxuu yidhi alla naftaydu kay gacanta kuirtaan ku dhaartee ilaahay arrinka diinta wuu taham yeeli doonaa ilaa ninka gaadiidka fushasla intu ka yimaado ilaa xadramot ya dhulkii dee markaa laysu geli jire dhaca iyo duulimaadu ka jiri jira soma lakin waa degdegaysaan bu ihi waa degdegaysaan agta udhiga sabra oo adkaysta so ma waxyaabaha bawaacifta ah ee xoojinaya ama kicinaya qofku inuu tawakul laga helo kow waxaa ka aha tajriid tawxiid ومacriفaة الkhاaلق بasmaaءi وaصiفaati inuu qofku ilaahay tawxiidka u khaalis yeelo oo addoonku tawakul gaari maayo ilahay rabbigu bato horta rabbigaa tala saaranaysa waa inaad taqaanaa rabbigaa waa kuma waa kii rabbigaa tala saaranaysa allah khaaliqa ee sifaatka fara badan leh allaha markaad sifaatkiisa barato markaas baad tala saaranaysaa ibn qayim wuxuu le fainahu laa yastaqiimu tawakul cabd xataa yasixa lahu tawxiidu madaarujsaalikin ku sheegay hadalkaa addoonka tawakulkiisu toosnaan maayo ilaa tawxiidkiisu uu tooso oo markaa qofka rumeeya in rabbigii yahay raasiq oo risiqa cidaan allahin aanay bixin risiqa ilaahay u tala saarnaya oo wuxuu og yahay uunkao hadduu isu tago inaanu risq kaa goynayn uunkao dhamme hadduu kuu gurmado waxba aanu ku tari karayn saasuu aaminsan yahay oo addoonka aaminsan allah yahay almucizu almudilu alkhaafidu araafic allah wax kor u allah wax hoos rida allah wax dulley allah wax ciseeya markuu asmaa sasaatay rabbigaa kaa yahay inuu markaa aadna toosan tahay cadowga inuu kuu dulaynayo cadowga islaamka islaamkana uu cisaynayo baad ilaahay u tala saaranaysaa subxaana wa tacaala rabbi baad utala saaranaysa walidalika salafkii wuxuu odhan jiray wakulamaa kaana billaahi acraf kaana tawakuluhu calayh aqwa kulamaa addoonku rabbigii yaqaano oo aqoonta rabbi u leeyahay aaday u weyn tahay kulamaa tawakulkiisu aad iyo aad u xoog badan yahay saasaa salafka odhan jira waxaa ka mid ah inuu qofku garta naftiisa oo naftiisu naf daciifa ah inay tahay caajiz ah waxay odhan jireen man carafa nafsahu faqad carafa rabbah qofka naftiisa gartaa rabbiga waa gartay addoon daciifa ah baa tahay oo miskiin ah oo aan awood lahayn oo tamar lahayn oo waxa weeyaan si yar nafta looga qabanayo oo la keeno la wadwato oo aan isagoo awood lahayn baa tahay faqiira ya ayuha الnaas antum الfuqaraau ilى اllah wاllahu huwa اlganiy اlxamiid baahanayaal baa tin dadiyo bani aadamki allahna waa alla hodana wuxuu yihi ana alfaqiiru ilىa rabbi اlbariyaati ana almusaykiinu fii fii majmuuci xaalaati ana الظaluumu linafsii wa hiya ظaalimati marka addoonku waa baahane khaaliqa uunka dhan alla abuuray waad u baahan tahay waxaad tahay miskiin yarow baad tahay xaaladahaago dhan waad baahan tahay waxaad tahay mid naftiisa dulmi iyana idaa ku dulminaysa miskiinkaa yar baad tahay markaasaad rabbigaa garabka addoon tahay allahna alla hani u yahay saas darteed ba kuwa aad uga fog tala saarashada alle waxa weeyaan waa kuwa mucjamiina bianfusihim kuwa naftidu ajab gelisay ama maal bay ku ajab gelisay ama madaxtinimo ama guruur baa ku jira isla weyni kuwa noocaasi ilahay ma tala saartaan oo isu haystaa waxoogaaga ag yaalla ama madaxtinimo ama jagooyin ama lacag wuxuun buu ku faanaya iskula weya kalaa ina alinsaana layadqى an ra'aahu istagna waa ka rabbi subxana wataala markaasoo insaan qooqaada kibra markuu dareemo inuu waxoogaa deeqtoomay soo ma aragtid waxyaabaha lagu gaadhayo tawakulka oo qofka tawakulka ku bixiya waxaa ka mid a inuu qofku barto axwaasha mutawakiliinta u akriyo fadliga tawakulku leh u akriyo dadkii salafkaasa ilahi talasaanjida u akriyo markaasaad himo qaadanaysaan fatashabbahu in lam takunuu milahum ina tashabuha birijaali falaaxu aki marka kudayasho fiican oo markaa imanaysa ku dayato oo aad noqoto qof markaa eh, eh, raggaa higsanaya si markaa u fiicnaato waxyaabaha daciifinaya waxaa la yidhaahdo tawakulka waa intaa cagskeeda un oo tawakulka shardigiisu waxa weeyaan alاxtimaalu والصabr sabr iyo adkaysi faاtakiduu wakiila واصbir calىa ma yaquluun wanصbirana calىa ma aadaytumuna وعalى الlahi falyatawakl mutawakil markaa jazaca naxdinta argagaxa iyo maa kalsooni darada iyo arrimahaasa waxay daciifinaya tawakulka qofku marku adig iska bashbasta iska noxo wax yar markay ku yimaadaan u adkaysan kari waado waxa wey waxyaabaha daciifiya wey kuwa xaal hadday waa kugu timaado waxaa rabaa inu xagsida qof adkaysto oo daruurta kugu imanaysa adduunka o dhan ba iska dhib ah oo hawlaha lagu jiraaba inta laqad khanaanasahna fi fii kabid marka beer xanuun baa lagu aburay dhib iyo mashaakil wuxuu bahay marka qofku inuu sameeyo aan argagax ku dhicin oo dhibaata ku dhico adkaystaa la doonaya si markaa sabir laho waxyaabaha hadduu asbaabta ka tago oo asbaabta qaadan weydu wuxuu keenaya inu markaa daciifo tawakulkiisii saa darteed baa ibnu qayim wuxuu odhan jiray faالtawakulu laa yatimu ilaa birafdi اlasbaabi cala اlqalbi wa tacaluqi اljawaarix biha tawakulku taam noqon maayo ilaa uu qalbiga asbaabta ka rafdiyo macnaha qalbigaaga waa inaadan ku xidhin makhluuq wa tacaluq اjawaarix biha jawaarixdun asbaabtu inay ku xidhnaataa jawaarixdan waad ka samaysaa wixii hawlqabad ah laakiin qalbigaagu meel kale ku xidhay qalbigaagu rabbu iskanaya wixii camal aad qabanaysaana waa jawaarixda ayaad ka samaynaysa ilaa taa la hele uu yidhi la gaari maayo tawakulka saxa ah nas'al allah subxaanaه wa taعaalى an yajcalana min aladina yastamicuuna qawla axsana allahuma aati nufusana taqwaaha wazaki anta khayru man zakaaha anta waliyaha wamawlaaha allahuma اjcal jamcana hada jamcan marxuuma tafaruqana bacdi tafaruqan macsuuma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم